ahayd xadiidkii laga soo goosto intii kalena lagaba tago hadduu suurtogelayo laakiin muxuu yidhi isagoo tan dambe leeyay dee kolkol baa ay dhibi ka imanaysaa walaakin tafsiiruhu waa intan macnahan zaa'idka oo xadiidkii laga soo sooco laga soo gooya rubamaa casura inuu adkaadaa la arkaa balaag waa waxyaalihii aan lahayd kolkolba umuurihii isku tacalluqayay oo horaan usoo sheegnay ay kala horeynayaan o ay wax u dhaxaynayaan cibaarada laqmada eeg isaan ku laqmaynayo walaakin tafsiiluhu soocitaankiisa waa almacna zaa'id weeye intii macnahii ziyaadada ahayd maxay laga sooco min jumlatihi waa halkaa jumladiisa waa xadiidka intiisii kale iyadoo laga soo gooyo ikhtisaaraan looga soo gooyaa rubamaa casura inuu adkaadaa la arkaa oo meeshii ay adkaato ujeeddadu kolbaaba macnii isku xidhan yahay oo haddii aan intan gaar u saarno xadiidkii baa khalal ku imanayaayo irtibaad baa jira bay taasi dhacaysaa marka haddii dee kolkol taasi dhacayso maxaan u baahanaynaa dariiqii kalaa ka roon oo ah inaan soo wada celino xadiidkii marka laqbadii baa sa walakin tafsiiluhu min jumlatihi rubamaa casuro inuu adkaadaa la arkaa marka kol haddii dee ay dhacayso fa icaadatuhu soo celintiisa oo xadiidkii la soo celiyo bihay-ati hay-adiisu waa isagoo wada dhan oo hay-adiisii ah oo kaamilo la celiyo idaa daaqa dalika haddii ikhtisaarkaasi uu cidhiiryamo ayaa aslamu badbaado badan oo xadiidkii oo dee macnihiisina nuqsaani kuma imanaysa khalal kuma imanayo isagoo isku xidhan baan helaynaa muraadkii aan halkan ka lahayna waan helaynaa taasi marka wuxuu leeyahy waa haddii takraar markaa kitaabkan dee waytaynu soo sheegnay miisadiisu inay tahay xadiidka markuu dhigto duruqdiisii iyo riwaayaadkiisii inuu meel isu keeno taasi waa sida haalibka ah sheekhuba waa ka sheegay waxyaalo uu meelo aan halkii ahayn kusoo celiyaano way jirtaa waana taale maxamed faad cabdilbaaqi baaba dee faharisiisa ku tatabucayoo dee markaas waanu tilmaamaa tiradooduna waa sheegaay kolle cinaayo weynna waa ulahaa kitaabka iyo tarqiibkiisa iyo fahrasadiisa sidaan xaleyba soo sheegay bal markaa wuxuu leeyahay meelo dee soo celintii laakiin xikmaddan bay leedahay arrinkan baa jira markaa sheekhu wuxuu yidhi isagoo weli hadalkiibu wataaye faama idaa faama maa kii wajadnaa aan helo buddan waa istiqnaah wey waa kaaftoon aan ka kaaftoomayno min icaadatii soo celintiisa bijumlatii dhammaantiiba inaan soo wada celinno kaaftoon aan ka kaaftoomayno wixii aan hello min hayri xaajatin baahi la-aanteedoo midnaa xaggeedna ka atoo ilahi isaga xadiidka aan u baahannahay iyo jumladii ama uga baahannahay soo celintiisa falan natawallaa ficlahu in allahu tacaala kaama tawaliyayno samayntiisa ujeeddada wuxuu leeyahay markaan u baahano soo celini way iman dee labadaa xaalana waa inoo gudboon in la ikhtisaarsadayo inaan soo wada celinoo soo celintaana kaba roon buu leeyahay laakiin haddii aan ka maarmayno baahi aan u qabnaa aanu jirin iyadama soo celinayna xadiidkii marka saddex qaybood iyo saddex dabaqaan u qaybinaya buuri iminku gudagelayaa bal qaybahaasi siday karayiin iyo bal markaa taasay yihiin oo dee hadalkii ahlu cilmigu halkan ay iskuba khilaafsanayn ma oofiye arrinkan ma dhamiye mise ma dhammayna markaasay nooguba iman doontaa wallahu subxana watacala ala wasalaatu calaa ashraf lmursaliin dibaan ku jirno inoo socotay waxaana inoo dambeeyey muslim oo sheegaya radia allahu tacaala canhu wa ardaahu shardigiisa bal kitaabka dee markan ta'liiftiisa shardigan uu ilaalinayo u ictibaarinayo kuba alifayo shardigaasna wuxuu inoogu sheegay inuu axaadiidta saddex qaybood kaba dhigayo iyo saddex dabaqood dadka ka mid a ah. waa waxyaala dee kala dhalanaya oo dabaqaadkan dadku ay leeyihiin baa waxaa dee sabab ay u yihiin axaadiisina inay markaa qaybsanto oo qolo kastaba axaadiistoodii qismi gaara ay noqoto <clears throat> taa uu inoo soo sheegay waana dee hadalka wimu ku bilaabi doonaa waxaanu inoo sheegay inaanu dee takraar iyo axaadiidta aanu soo celcelinayn inay timaado uun mooyee meel aan laga maarmahayn in la soo celiyo ama dee arrinku uu noqonayo laba xaalo dhexdooduna laba inuu kala doorto xadiidkii inuu soo celiyo iyo inuu xadiidkii in ka mida soo gooyuu soo ikhtisaarsado iyadoo ikhtisaarku kolkol xadiidkii isku xidhnaanayo oo aan la kala reebi karahayn oo xadiidkii haddii la kala gooyo khalal uu kuba imanayo oo sidaa daraaddeed uu u dooranayo xadiidkii uu soo celiyo taasna dee macnahan siyaadaduu leeyahay uu noqonayo uun xadiid dhan maqaamkii uu istaagayo sidaa daraaddeed kitaabka takraarku aad buu ugu yaraanayaa moxamed faad cabdilbaaqina faharista uu sameeyey axaadiista uu soo celceliye meel aan dee mawdic ama meel wax ka badan uu ku sheegay kolley tiradumay badnayn boqol iyo toddobiyo soddon xadiid buu sheegaa inuu ka wariyey ama sheekhu ku soo arooriyey meel wax ka badan waa boqol iyo toddobiyo soddon xadiid ma aad bay u yaryihiin marka loo eego bukhaari iyo takraarkiisa badan oo dee taasna waa arrintan uu inoo sheegay baahi inay keentay bal marka umurii buu sii tafsiilinaya <clears throat> wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala faama alqismu lawelina xadiidkii saddex qaybood buu kaba dhigayaa ama uu u qaybinayaa faama alqismu alawalu qaybta hore fa innaa anagu natawakhaa waxaan u qastaynaa tawakhaa iyo ta'akhaa iyo wakhaa oo kii ficilkii dee asalkaa ah hulaasigeen ziyaado laba lahayn macnuhu waa qasado iyo taxaraa unbay isla macnayin oo haddii la yidhaho tawakhaa iyo haddii qasado la yidhaho iyo haddii taxaraa la yidhaaho waa macno keliya haddaba waxaanu u qastaynaa an nuqadima inaan horraysiino alakhbaara axaadiida iyo akhbaarta allatii akhbaartaasoo hiya iyadu aslamu badbaado iyo fayoobi badan min alcuyuubi cuyuub xaggeed cuyuubta waa jamcu caybin wuxuu uga jeedaana wixii sixada khabarka waxyeelaya cilladiiba ahaa akhbaarta dee iyadu ka nadiifa ka nabad gashay ee xaggaa uga markaa badbaado iyo fayoobi badan inaan horraysiino min gayrihaa <clears throat> minta hore waxay tahay waa tii iyada ficilka salima kollay mid buu ku gud mid baa lagu gudbiyaa oo lagu gudbiyaa wixii dee raacayay ama ku tacalluqayay oo sida waxaaba la yidhaha salima minhu ama mintan labaad kollay waxaa dee ay noqonaysaa bimacnaa calaayo nuqadimadan ama qadama haaliban iyadana dee waxaa raaca calaa baa raacda oo qadamahu calayhi waa ka horraysiiyey ee ama calaabaan kaba dhigaynaa ama waxaan kaba dhigaynaaba dee san iyagu kuufiyiintu ay qabaan jar inay kala naa'ib noqdaan nuxaadaa reer kuufa oo xuruuftan jar ay isbedbedelaan oo barhkood barhkii kale halkooda ay degaan iyagoo ka naa'iba ah, oo imaka halkii imaka mini ay kuba sugantay iyadoo calaadii ka naa'iba ah, sida ay dee kuufiyiintu kuba tagaan bal aanta hore iskagaba socdoon bicnaa calaa kaba dhigtay laqadii markaa maxay noqon waxaan u qastaynaa an nuqadima inaan horaysiino alakhbaara akhbaarta aan horraysiino allatii akhbaartaasoo hiya iyadu aslamu ee nabadgelyo iyo badbaado ama fayoobi badan min alcuyuubi cuyuub ka xaggaa marka la eega ka nabad gashan weeyo ceeb ku timaada wax iyada sixadeeda waxyeelo qadxiyo ku yimaada ka nabad gashan ayaa maxaan horraysiinaynaa muqadimadii aan ku tacallujiye min hayriha calaa hayriha baan ka horraysiinaynaa oo axaadiistii iyada ee ay wax ku sugnaayeen ceebtan uu kaba cabiray ama cila ay ku sugnayd haddii xataa dee tacliil daraaddeedna waxyaalo waa ula yimaadaa cillada sheegitaankeed buu ula yimaadaaye horta taafayow ee iyadu dee markaas sugan ka nadiifa markaa ceeb iyo nuqsaan ayaan horraysiinaynaa aan ka horraysiinaynaa tii kale ee waxyaalo ama sanadkeed ama matnigeeda ay kuba sugnaayeen kollay naqsi ku keenaya wa anqa anqa waa hadalkii horun buu inoogu adkeeyey aslamuudii bay ku cadfan tahay oo allatii hiya iyadu aslamu min alcuyuubi wa anqa min annaqaa weeyaan oo ka nadiifsan ka daahirsan ee iyadu dee waa ceebtaas iyo nuqsaantaasun baan horraysiinaynaa maxay min hayriha calaa hayriha kayrkeedaan kaba horraysiinaynaa hadalkiina markaa waa hadal dhammaaday oo go'ay <clears throat> waa siduu dee nawowiba imaka halkan leeyahay marka maxay tahay min an yakuuna naaqiluha ala istiqaabantay dee kollay laba arrimood baan muqadimada u wada baahan nahay inaan u yar ihtimaamnoon una baraarugno dee kolleyba kitaabka ama kitaab kastaba waa loo wada baahan yahay laakiin dee badh iyada jaanibada qaarkood dee waxa weeyaan ishkaal badan baan jirin oo mid weeyaane waa xagga bal cibaaraadkiisan iyo laqbadan iyo taasoo iyadu hawl leh marka marka la eego muqadimada iyo dee macnaa ay cibaaradani leedahay iyo maqsuudkiiyo ujeeddada loogaba jeedo labadan hawlood bay wada leedahay ama labadan jaanib oo ah in loo wada baraarugo tan dee bal iyo aan aada ugu cinaayoonayo si aan bal meeshii aan dee waxa weeyaan markay laqbadu inoo hagaagtaan macnihiina inoo hagaagayaan marka maxay tahay min an yakuna naaqiluha ahla istiqaamati fi lxadiidi bal imaam nawowi baa wuxuu leeyahy raximah ullahu tacaala sharaxa wasee qolooyinaa yidhaha markuu aslamu joogo iyo dee anqaana way la socotay oo anqa ayaa leeyahy wahunaa tama alkalaamu hadalkii waa hadal go-an oo taam noqday uma ibtada'a bayaana kowniha aslama wa anqa markaas wuxuu halkan bilaabayaa inuu sheego uun bal maxay ku noqotay mid iyadu xaggan cuyuubtaas ka nabad gashay oo aan nadiifna ka ah waxyaalaha nuqsaantiiyo ceebta maxay ku noqotay waxay ku noqotay sababtii buu sheegaya waa cillo ahaan bay u tahay isagu bal maalan xibaarada kolley suyuudi diibaajkiisa wabihi tamal kalaamu buu markuu anqaa jooga yidhi marka maxay tahay min an yakuuna bal mintan iyadana litacliil bay tahay mintuna cilo iyadoo tacliil way u timaadaayo markaa macnihii laamta ee laamu tacliilkii bay leedahay kollayna waa siduu nawowi imaka halkan leeyahe shuraaxda kale walow sheekhu aad moodday inaanu jasmino wa ana lafdata min huna litacliil waxaad moodaa ma daahirku uu yahay lafdiga mini halkan tacliil inuuyo markaasuu sheekh abulqaasim la yidhaaho oo kitaabka lumac la yidhaaho sharxay ayuu ka soo noqonayaa wax caddaynaya oo uu dee usoo qaadanaya hadalkiisii inay ba'da iyo minta iyo meeshii laamta dhacaan lumacunaha u qaadadne lumaciiyo beriga dhaweydaan halkan ku haynay ee ee waa ninkii macruufkaa mashhuurkaa ibnu jinni la odhanayay ina jinni ama ibnu jinni kitaabkiisii waye naxwada ahaa ayuu sharax u yahay waana kitaab dee kollay nawowina kutubtii u aqrisan jirayba waqtiyadii dalabkii kaba mid ahaa lumaca ibnu jinni waa nin adigu xagga nuxaada iyo jaanibkaas iyo dee kollay nin mashhuurku ah ama macruufkuba ah ibnu jini cumaan <clears throat> haddaba isagoo ka soo noqday markaa maxaan ballaqwadii odhanaya min an yakuuna maxay u tahay haddaba mid ceebtii ka badbaaday ka nadiifo waxyaalaha nuqsaan ku keena oo ama ciladeed iyo sababteed min an yakuuna waa lian yakuuna inay ahaadaan oo naaqiluhaa kuwii soo naqlinayay waa dee sababtii cilladii weeye kuwan soo naqlinaya soo warinaya ahla istiqaamatin toosni ehelkeed ayihiin filxadiidi xadiidka riwaayadiisa wa itqaanin itqaan ehelkii ay yihiin limaa naqalo waxay soo naqliyeen oo waxaa keenaya akhbaartan uu horraysiinayo ee ceebahaasna ka badbaaday ka nabad gashay dadkan iyaga warinaya axaadiisan baa ah ahla istiqaama wa itqaan waa xaggii cadaaladii iyo dabdigiibuu wada sheegayayo bal istiqaamo haddaan koladu hadduu idqaan inoo soo dhigtay aan shardigii labaad ee raawiga lagu aqbalaya kuma fasirano istiqaamadu waa xaggii jaanibkii cadaalada oo waa dee iyagiibaa dad waxa weeyaan xaggii ruwaadda ama riwaayada bay cuduul kuba yihiin oo waa dad muslimiin oo baaliqiin oo caaqiliin oo ka nabad qalay fisqi iyo khawaarim almuru'a oo xagga marka la eego xadiid iyo riwaayadii ayay dad ku toosan oo diin ahaan bay yihiinba kuwa iyagu kuba toosan wa itqaani limaa naqaluu wixii ay soo naqlinayeenna waa dad sugay waa xifdi aada u adag aad bay u dabdiyeen aad bay u xifdiyeen oo ruwaaddan oo kolley waxay leedahay labadaa shardi linaqil akhbaari shardaani markaas hadalkiisa laba shardi oo ah cadli iyo dabdi marka istiqaamadiina cadaaladii baan kuwa fasiranay idqaankiina dabdigii baan kuwa fasiranay kuwaasoo lam yuujad aan la helin fii riwaayatihim iyaga riwaayadooda aan la helin ikhtilaafun iskhilaaf shadiidun xoog leh oo badan oo dadkani waa dad dabdi fiican leh axaadiisan ay warinayaanna raggii idqaanka lahaa ee dabdiga fiican lagu yaqaanay markay la wadaagsadaan ay la wariyaan inta badan way waafaqayaan ma khilaafayaan oo khilaaf ay khilaafaan oo dadkii kale xifdiga iyo dabdiga lahaa riwaayadii ay ku khilaafaan oo laakiin badan khilaaf marmar dhaca kolley ruux kama badbaadayo bashar baa la yahay oo ruuxu inkastuu itqaan badan leeyahay dee kol nasuan iyo khada iyo sahwi waa ka dhacaya e laakiin iskhilaaf badan oo xaggooda ka dhacoy ay dadkaa ku khilaafaan ayaabanay dee riwaayadoodii aan laga helin walaa takhliidun takhliidna lagama helin oo faaxishun isaguna foolxun oo adag weeye marmar haddii takhliid kuba yimaado dee waa saliim waa iska dee la aqbalayaa bal ikhtilaafku muxuu noqonayaa waa ruwaaddii xadiidka wadaagsanaysae wada warisay ee kii raawigan marka dabdigiisa la eegayana waata dabdigiisa iyo inuu dabdi leeyahe lagu garto ayaa dadkan dabdiga iyo itqaanka lagu yaqaano markuu xadiid la wariya ama axaadiid waa waafaqaya siday ku wariyeen buu ku warinayaa markaa khilaaf badanuu iyagu had iyo goor khilaafo laguma arkayo riwaayadiisii ama lagama helin waayo hadduu had iyo goor iyagii khilaafo markaa waxaa la garanaya inaanu dabdiga ulahayn oo riwaayadiisii lama aqbalayo ikhtilaafkaasaa kuba sugan ama takhliidku ee takhliid eh, waa khallado masterkeedii takhliidna wax laysku daro ayaa la yidhahaa takhliidba oo dee haddaan ama ficilkiisii hulaasigaa la eega ama kan dee yar taghiirka daraaddeed tadciifka lagu kordhiyey waxaana xaggan marka leega eega istilaaxa takhliidku uu yahay waa ruuxiyo dee markii hore xifdi iyo waaba lagu yaqaanay ee arrin ku timi daraaddeed oo ama isagoo weynaaday oo gaboobay ah ama xanuun ku dhacay oo kalea ama musiibo heshaya ama wuxuun ayaa wixii u xifdisnaa intay ka baxsadeenba isaga xaggiisa riwaayaadkiisiiba iskhilaaf dhexdooda dhacay kaa hore dadkii kale ayuu khilaafsanaa uu khilaafayey kani isagii baa riwaayaadkiisii baa khalal kuba yimi oo dee tanaaqud kama dhexeeya xadiis buu mar marfuuc kaba dhigaya marna mawquuf buu kaba dhigaya kol waa irsaalinaya saxaabi ma sheegaya kol saxaabigii buu sheegayaa ama waxba isagii ziyaadiya nuqsaan iyo waxyaale isburinaya xadiidkiisii lagu hayaa isburin ah waa taa ama idiraabku kaba yimaado waana tan dee ruwaadan mukhalidiinta ay yidhaahaan ama mukhtalidiintae kutubta gaarkaana ay u dejiyeen kollayna dee xukum gaara riwaayadoodu ay leedahay iyadoo haddii ay kala soocan tahay waqtigii hore caadiga ahaayeen iyo markan dambe waxay wariyeen kuwii horena waa la aqbala kuwan dambena waa la iska celiya haddii laakiin la kala sooci kari waayo riwaayadiisi dhanba waa la iska daaya haddaba markaa takhriid faaxishina lagama helin riwaayadoodii oo markaa farqiga u dhaxaynaya ikhtilaafun shadiidun iyo takhliidun faaxishun muxuu noqon ikhtilaafkani waa alikhtilaaf maca ruwaat alaakhariin ruwaaddii kale ayuu ku ay isku khilaafayaan ama uu khilaafayaa ikhtilaadkuse waa tanaaquduhu fii marwiyaati nafsi wuxuu isagu warinayay ayaaba aan dee wax toosan ahayn oo kolba siba wax ku warinaya tiisiibaa isburinaysaba dariiq keliya oo dee la arko inuu xifdisan yahay kuma warinayo haddaba dadka caynkaasa oo waxa weeyaan waxa keenaya inay dee cuyuubtaa ka nabad gasho dadkii warinayay axaadiistaas baa ah ahla istiqaamatin fi lxadiid wa itqaanan limaa naqaluu oo lagama helin riwaayaadkoodii ikhtilaafka badan iyo takhliidkan isaguna faaxishkaa faaxishnimana wuxuu u qaydayaa haddii kolkol dee yar tanaaqud kaba dhaco bashar weeyo ruuxu weligiiba xaafidka mutqinkii ma aha qalad inaanu kaba dhicin qalad waa ka dhacaya waanu badnayn eh, laakiin waa kii foosha xumaayee batay ee haalibka ama batay oo kale kaas baa ka dhibta keenaya kama qad cusira sidii loo helay oo fiihi kaas weeye calaa kaiirin in badan riwaayaadkooda min almuxadisiina muxadisiinta ka mida wabaana uu muuqday oo daalika kaasi fii xadiiihim waa ikhtilaafkaas ama ikhtilaadkaas fii xadiiskoodii kuba muuqday oo macnaa iyagu taasay ka badbaadeen ikhtilaafkan iyo takhliidkan iyana in badanoo muxadisiinta ka mida axaadiisoodii lagu arko ay keentay riwaayaadkoodii in la celiyo amaanay qaybtan u horraysiinaya aanay axaadiistoodu ka mid noqon cusirana waa dee haddii la yidhaha imaka ficilkan hulaathi iyo rubaaci isagoo ama dee hulaathi maziid oo hamse ku ziyaadsanba waa loo isticmaalaa labaduna qur-aanka way dhaceenoo way inooguma sugan yihiin bal matalan haddii la yidhaaho dee imika cuhira oo kale macnaa waa la daalacday waa la arkay la ogaaday weeye ama dee casartu calaa fulanin waa min khiyaana khiyaanaban xaggiisa kuma ogaadon kuba daalacday taasoo haddii acsara la yidhaahana si dee waxa weeyaan suuratu kahfi baa acharnaa calayhim macnaa waanu tusnay oo waxaanu dee iyagii dad kale ayaabanu tusnooyo oonu daalacsiinay bay noqon laakiin maxaa jira qur-aankana labada meeloodee dee ayaamaha halkaa ay dhaceenna waa sida ku timi luqadana lagu yaqaano ficilkan cathara wuxuu ku gudbaa calaa buu ku gudbaa macnaa calaa ayaa ah, dee isagii kaba dambaynaysa oo dee acharna calayhim iyo oo waxa weeyaan oo fain cutira calaa anahum istaxaqa isman waa calaa baa ka dambaysa halkana waxaa dhacday fii baa dhacday sheekha dee daahirkuna wuxuu ahaa haamataasi ay keenaysay in waxa weeye dee ay meeshii ay cala laba yidhaaho laakiin sida aan marka hore soo sheegnaa fidu bucnacala baan kaba dhigaynaa ama tii tanaawubkii ee ay barhkood barhka kale ka naayib noqonayaan saa kufiyiintun baan kaba dhigaynaaye macnuhu waa siya dee ficilku kaa weeyo kama qad cusira si la arkay weeye ee la ogaaday fiihi waa ikhtilaafka ama calayhiba dhaho ikhtilaafkaas iyo ikhtilaadkaba calaa kaiirin in badanoo min almuxadisiina muxadisiinta ka mid oo wabaana uu muuqday oo uu cadaalay dalikaasi fii xadiiihim xadiiskoodii bal kaas weeye horta waa qismigii hore fa idaa naxnu anagu taqasaynaa haddaan dee tatabucno raacraacnoon dabagalloon markaa taam yeeloon dhammaysano akhbaara hada sinfi noocaa waana qolada ahla istiqaamati itqaanin limaa naqalu uu ina soo yidhi waana kuwa uu akhbaartooda horraysiinayo akhbaartooda markan dee intii aanu ka doonayneen ka warinayna aan dhammaysteen taam yeelo akhbaara hadda sinfi min annaas atbacnaaha waan raacinaynaa taqasana sida imika nawowiya imika halkan ay kuma fasireen e waxa uu leeyahay waa macnihii wuxuu ku fasiray atayna biha kullaha kollayna dee dhammaan malaa lama wada imano saxiix oo dhan muu wada koobina waa intii dee jumladii uu isagu doonayay inuu ka soo naqliyo aan la wada nimaadno oo luqada marka la eego siduu sheekhuba soo naqlinaya iqtasa alxadiida waqasahu xadiidkii ayuu dabagalay uu raacraacay oo waa wada weeyey ilaa uu dhammaynayey oo macnaa wuu la wada yimi weeye xadiidkii <clears throat> ama warkii uu sheegayey oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa taqasayna ana tatabacna wa ataynaa waan la imanaynaa dhammaan dhammaysanaynaa weeye oo markaan dhammaysana akhbaar hada sinfi min annaas noocaa dee dabaqada sare ee ruwaadda akhbaartoodii iyo axaadiistoodii aan dhammaysano atbacnaaha waxaan raacinaynaa akhbaaran axaadiis axaadiistaasoo yaqacu uu dhacayo fi asaaniidiha asaaniiddeeda uu dhacayo bacdu man dad barhkood laysa aan ahaanin bilmawsuufi mid lagu sifeeyo khabarkii layse weeye badna dee waata gasho kolkolee ziyaado ahaan u gasho khabarkaa layse iye bilmawsuufi mid lagu sifeeye aan ahaan bilxifdi walitqaan xifdi iyo itqaan mid lagu sifeeye aan ahayn oo markaan kuwa hore dhammaysano waxaan raacinaynaa oo bal dee suu raacinayana hadhow baan dibdaan u sheegi doonaa iyo wixii ay culimmadu halkan yidhaaheen waxaan raacinaynaa qolooyin ama axaadiis asaaniideeda ay ku sugan tahay qolooyin aan heerkaa sare gaadhsiisnayn qolooyin aan xifdigaa iyo itqaankaa qolada hore uu ku soo sheegay ee kuwa hore ay ku sifoobeen aan ku sifaysnayn ka sinfi lmuqadami qabla musa sinfigaa dee iyaga la horraysiiye hore hortood la sheegay uu markaa xifdi iyo itqaan ugu sifaysan yahay calaa annahum calaada halkan waa listidraag laakiin ee iyagu dee haba jirto inaanay xifdigaa iyo itqaankaa aanay ku sifaysnayn kuwa hore ay lahaayeene calaa annahum iyagu wa in kaanuu haba ahaadeen fii wasafnaa waxa aan soo sheegnay oo maxay xifdiga iyo itqaanka waxa uu soo sheegay duunahum waa duuna duuna sinfi lmuqadami qablahum sinfigaa hore kuwa kaga waabsan oo xagga xifdigoodii iyo idqaankoodii aan lahayn haba noqdeene fa ina isma satri asturid ama inay yihiin dad dhowrsoon oo xaggii marka la eega cadaala ahaan cifa ahaan iyo inay ka fogayiin wax cadaaladooda dhaawaca iyo wasidqi dee ay kuma sugan yihin iyo wasidqi run magaci oo aad dad run sheegay inay yihiin wa tacaadil cilmi cilmi kasbashadii dadee lagu yaqaano dalab cilmi ehelkiisa ay ka dalbaan oy kaba qaataan taa cilmi dalabkii iyo kasbashadii yashmaluhum iyaga iyo kuwa horeba iyagana waa shamlinayaayo waa dad lagu yaqaano satri asturid asturitaanka halkana waxaa looga jeedaa siaan kuba laqbeeyo waa dhowrsoonidii fogida ay ka fogaayeen wax cadaaladooda dhaawaca ee ma aha cilmiga mustalaxa mastuurkii kii la odhanayay ama majhuulka ahaay oo kale ama majhuulxaalka oo kale iyo kaas isagu ma aha ka loo jeeda ee waxa weeye waa in dad dhowrsoon run lagu yaqaano cilmi dalabkii lagu yaqaano taas baa shamlinaysa ee laakiin waxaan i gaadhsiisnaynuun heerkaa qoladaasi xifdiga iyo itqaankaa saray lahaayeen baan i gaadhsiisnayn wadalika ka cadaa ibni saa'ibi wayaziida bna abi ziyaadin walayt bn abi sulaymin waxaaba kuwaas waa kuwan dambe ama sinfigan dambe weeye waxaaba dee ay yihiinba saacado ibnu saa'ib oo kale yaziid ibnu abi ziyaad oo kale layth ibnu abi sulaym iyo wa adraabihim dadka iyaga la midka ah adraabna wey halkan wuxuu leeyahy waa jamcu darbin darbina waa ashaklu walmithl walow dee barhkood ay yidhahaan duruubba lagu jamciyo adraab laguma jamciyo laakiin dariib iyo darbi waa isla macnoo waa almithl washakl waa dadkii markaa dariibna durabaa baa lagu jamciyaa darbina ama duruub baa lagu jamciyaa adraabna waa kan dee halkan inooguba sugantay sheekhu uu soo naqliyayna wiina ay soo naqlinayaano waa iyaga kuwa lamidka ah saddexdan uu magacaabay kuwii kuwa lamidka ahaa umuurahan xaggii cadaaladii iyo satriga iyo sidqii bay kula mid yihiin xagga sare inaanay xifdi adag lahayn idqaan badan aanay lahayn bay kula mid yihiin oo ah min xumaali aathaari axaadiida dadkii xambaarsanaa waa jamcu xaamirin wa nuqaali alakhbaari akhbaarta kuwii soo naqlinaya ahaa bal hadalkiisu waa inoo socon doonaaye meesha horta waxaa jira uun oo muslim inuu axaadiistii inoo sheegayo saddex qaybood inuu u qaybinayo ama ruwaaddii bal haddaan eegno saddex dabaqo ay leeyihiin dee axaadiistu saasay kaba dhalanaysaa dabaqada koowaad wuxuu kaba dhigay dadkii xufaadda ahaa ee ahaa waa xifdiga iyo idqaanka heerka sare ka gaadhay oo dee barhkood magacyadood iyo tasmiyadood ay noo iman dabaqada labaadna wuxuu kaba dhigay dadkii cadaala ay u sugnaatay iyo sidqi iyo cilmi dalabkii lagu yaqaanay laakiin xifdigaa xoogga leh iyo idqaankaa aan lahayn waa dee dad iska bal maalan xaggaa xifdigoodu aanu xifdi adag oo xoog liyo itqaan badan aan lahayn kollay kuwa saddexaadna wuxuu ka dhigi doonaa haddii la idhaha saddexa dabaqo kuwa iyagu matruukiinta daciifka dacfigooda laysku raacsanaa ama kuwa been lagu tumaya ha noqdeen kuwa dee dacfigooda kuwa dee uu badan yahay manaakiirtay wariyaan kuwaasoo kale saddexaasu kaba dhigay waxaana hadalkiisa imika inooguba socda oo hadalkiisu yahay waanu inoo weli socdaaye horta qolada hore ee xifdiga iyo itqaanka sare leen axaadiisooda horraysiinaya haddana maxaan ku xigsin kuwa cadaala ahaan iyo satri iyo sidqi la wadaagsaday iyaga laakiin aan xifdigii iyo xagga itqaankii kaga hooseeya ee aan heerkooda gaadhsiisnayn baan axaadiisoodii raacin doonaa kuwa saddexaad wuxuu odhan doonaa kuwa iyada kitaabkayga kuma sheegayo oo iyaga xaggooda uma kuma dul joogsanayaba ama xaggooda umaba leexanayo taasuu odhan doonaa bal taasba weeye horta imika markaa marka axaadiisii taasuu ama ruwaadii u qaybiya waxaa taalla bal markaa meesha iyadoo culimmada dee kalaamkoodna meesha yaallo muslim arrinkan uu inoo sheeguu saa dabaqaadkii ruwaadda iyo axaadiistoodii uu qaybiyey oo uu sheegay sinfiga koowaad iyo sinfiga labaadba inuu kitaabkiisa ku sheegayo ma dhammeeyey oo saas miyuu axaadiistoodii qolooyinkaa wada sheegay mise ma wada sheegin imaamka xaakim ee shahiirka ee xaafidka ahaa oo raggii dee kitaabka muslim iyo ka bukhaariyanaba aada u yaqaana ee ha kuna dhowaa iyo tilmidkiisa bayhaqi oo kale iyo iyaga qowlkoodu wuxuu ahaa muslim wuxuu sheegay uun uu kitaabkiisa ku sheegay sinfigaa hore ee iyadoo axaadiista dabaqada koowaad ah markuu kaa sheegay baan dee nolosh geeridii baan kuba simin inuu kii kala dhammeeyo qoladan kale iyaga axaadiisooda muu soo saarin oo iyaga markaa sinfigii koobaad unbuu imaka isagu kitaabkiisana axaadiisoodii ku sheegay sinfigii labaadba ma makansan ka saddexaad isagu wuxuu leeyahay maba warinayo kan qaadiciyaad oo kale kollay hadalkiisa markay ibnu salaax iyo nawowiya soo naqliyaanna imika halkan kuma si uu koobaayo lakiin xagga hore dee muqadimaad aad u fiican oo uu nawowi leeyahay intaanu sharaxan muqadimada bilaabin oo fusuul ah ayuu fasal ka mida kusoo arooriya aadna waa u mufiid waxyaalaha halkaa kuba sheegay oo kitaabkay mufiid aadba ugu yiino dee waxyaalana waxyaalanahan kaba soo qaadnay markaa hore olo dee ibnu salaax iyo kollay qaybo dhan dee isagan soo qaadanayo dee uu ka horreeye ayaa waxay iyagu yidhaahaan may ee arrinku saa ay xaakim iyo yidhaaheen ma aha bayhaqi eh imaamku labada sinfiba axaadiistooda waa sheegay suu u sheegayna waxa weeye horta qaybtaa hore ayaa asalkii kitaabka ah iyagu horraysiinaya qaybtan dambe haddaba wuxuu ula yimaadaa mutaabaca iyo shaahid inay qoladaa hore xadiidkoodii ama hadduu dee duruqdii si badiyaan oo kale inay xoogeeyaan oo kaleo istishaad iyo mutaabacu ula yimaada kolkolna dee bal maalan dee axaadiisooda hadday duruqdoodu badan tahay waaba wariyaayo bal markaa labadan sife xadiiskoodii waa sheegay taas bay iyagu yidhaahaan in de waxyaalahan kale uu yihi celasha axaadiian sheegayana kollay kitaabka meelo ay kaga sugantahay baa jiroo kala duwanoo adugu wixii shardigiisa u dhameeyey taas bay dhaan kole xaafid maxajirna nukadkiisa isagu tuu ku tagaa waxa weeye qaybta hore horta waa sheegaya qaybtan dambe mutaabaca iyo shaahida ula yimaadee xataa ma badsan taasoo kale ayuu odhanaya oo waxyaalihii qolooyinkan uu magacaabay ay la gooni noqdeen saa yaziid iyo layth ibnu abi sulaym iyo ay keligood ay warinayeen muu soo saarinba iyaga kuwaasi waxay warinayaan Eh, laakiin muxuu soo saaraa qismiga hore markuu xujaysto ama iyagu waxa la gooni noqdeen ama yaani la gooni noqona iyaga uu xujaysanaya labaad ee uu magacaabay wixii kuwaa hore hadday axaadiis la gooni noqdeen tafarudka uu kaga suulinaya duruqdii u kordhinayso oo kale taas buu soo saaraa waxaa kaluu soo saaraa xadiid hadday leeyihiin duruqdiisu ay badnaato taasna waxayna tusaya ayuu leeyahay dee raggan uu magacaabu leeyahy waan raacin doonaa kitaabkiisa waxa kaga sugan meel meel bay kaga sugan rag badanoo ama xadiid dhowr xadiid buu mid ku leeyahy barkood imaka layt ibnu abi sulaym oo kale iyo yaziid ibnu abi ziyaadina waa meel meel cadaa ibnu saa'ibna dikriba kuma laha bukhaari meel tacliiqaha kagaba wariye marka hadduu raggan axaadiistooda wada warinayo waxa weeya dee kitaabkuwa uu intan uu leeyahay uu ka badnaan laha aad buu ugaba weynaan lahayo waa rag axaadiis badan raggani waana marka waa riwaayaad inta badan mutaabacoon u badsan weliba oo bal markaa taas bay tahay oo <clears throat> iyo qolooyinkan axaadiistooda mutaabiciya shaahid weliba aan badnayn ayuu waayo hadduu badsanayo xataa kuwaas dee waxa weeyaan ama uu iyaga usuul ahaan u warinayo kitaabku aad buu intan ugaba weynaan lahay ayuu kaba wariyaa taasi bal waa inta ay tahay laakiin saa xaakim ay leeyihiin arrinku ma aha sheekhu hadalkii waa inoo sii wadaa kollayna in raggan dee ma tarjamin rag kalena way inoo soo socdaay lakiin in yaruman isku yar baraarujayna cada ibnu saaib kolley waa nin axaadiistoodu waa axaadiisa sugan bay noqotaa laakiin qoladii berigan dambe ikhtilaadka uun la kulmay beryahan dambe uun soo gaadhay ama labada goorba la kulmay axaadiistoodu aanay kala soocnaana riwaayaadkooda way daciifiyaanoo bal taas buu yahay bukhaari baanu tacliiq ku leeyahay lakiin muslim kitaabkiisa inooguma sugnaa sidiisa kale waa nin caalimood hiqa ahaa yaziid ibn abi ziyaadkan sharaxan muslim ee aan hayo ee nawowi tarjamadiisu kollay raggan waa dhigtaa xagga taraajimtana nawowi waa ku roonyahay khaasatan kitaabka qaybihiisa hore oo dhan waa yar dhe e, qabta ka yaziid ibnu abi ziyaad baa wuxuu idhi waxaa kaloo la yidhaha yaziid ibnu ziyaad waana nin quraysha oo reer dimishiqo adigu wuxuu soo naqliyay nin daciifa inuu yahay laakiin halkan kollay ictiraad baa jira kalaamka nawowi kollayna muqadimada markii hore aan aqriyay kumay sugnaynba oo waxaa jirta laba nin baa meesha jira yaziid ibnu abi ziyaad magacan ku kulmay mid baa dee markaa kan isagu waxa weeyaan nawowi dhigtay yaziid ibnu abi ziyaad ama yaziid ibnu ziyaad addimashqiyi bal qurashina waa la idhaah waa nin reer dimashqu ahaayo waa nin atbaacu taabiciintii kamid ah waana nin kitaabka tirmidiya kitaabka ibnu maajahun bal ku sugan ama ay wax ka wariyaan kolle waana nin daciifa barhkood dee xaggan bal salaaxiisa kaliya ha ku ammaaneene ninna waa nin ka horeeyo taabiciyah oo yaziid ibn abi ziyaad la yidhahdo dee waa alhashimiyi bay idhaaheen laakiin mawaalidoodu kaba mid yahay waana nin reer kuufo ah taasba weeye waana nin bal mar kalen dee waxa weeyaan isagu taabiciintii ama saxaabadii wax ka mida soo gaadhay marka waxaanay leeyihiin ay raajax yeelaan ninkan uu muslim soo qaatay halkan E, kitaabkiisana dikri leh kitaabkiisana ninka ku sugan weeye kaa kale tirmidi iyo ibnu maaja unbuu kuba sugan yahay e, kan kitaabkiisana ku sugan kana uu sheegay ma aha ee waa yaziid ibnu abi ziyaad alhashimiyi mawlaahum ee reer kuufa ahaayo waana nin ka horreeyey ninkan oo waa nin taabiciyaba xaafidnu xajar baa tahdiibu tahdiib markuu ninka dambe tarjamadiisa dhiganayo waanay wada socdaanba wuxuu ka cabira cibaaradiisii haddaan yar aqriyo وأغرب النووي في فذكر في مقدمة شرح مسلم ترجمة يزيد بن أبي زياد أو بن زياد الدمشقي وزعم أنه مراد مسلم بقول يزيد بن أبي زياد وفي النظر لا يخفى أنا النووي بقول لي من شيء غريب هو مركو إن muqadimada muslim sharxayay ayuu yaziid ibnu abi ziyaad ama yaziid ibnu ziyaadka buu soo dhigtayoo wuxuu sheegtay inuu ninku muslim u jeedaa kaa yahay wuxuu leeyahy nadar dee aan qarsoonayn baa ku sugan ninka kitaabkiisana dikriga kuleh waa ninkaa kaleo bal waxaan leenahay ciddiina sharxu muslim haysata tarjamadana uu soo dhigtay kolley waa tarjamo nadar ku sugan yahay waa laba noo isku magaca laakiin kala horreeyey oo barhkood ninkana dambana aanu dikriba kulahayn kitaabka muslim oo ninku ujeeda aanu ahayn bal kitaabkana way ay dhacday ama layt ibn abi sulaym isaguna waa nin dee ikhtilaad kuba yimid daraaddeed iyo isagoonay kala soocmin ba axaadiistiisii markaas ayaa culimmadu ay uga tegeen oo ay daciifiyaan dahabi baana siyar aclaam walaa tarjamada uu ku leeyahy wuxuu kuba yidhaahaa aimada qaarkood baa xadiidkiisa taxsiiniya kuwan de asxaabu sunan barhkoodii ayu ay taxsiiniyaan laakiin wuxuu leeyahay xadiidkiisu martaba xasan ma soo ma gaadhsiisne laakiin waa daciifkan soo dhow ee muqaaribkaa ee ictibaar galee shaahid iyo mutaabaco usoo bada taas buu noqdaayo marka wuxuu leeyahay xadiidkiisa shawaahid iyo ictibaar iyo waxaasaa lagu warinaya iyo fadaa'il ah waajibaad iyo waxyaalaha nin laga qaadanayo ama xadiidkiisa lagu warinaya axkaamtaas ma aha layth ibn abi sulaym bal adigu wuxuu leeyahay qolooyinkaasi xagga marka la eego cadaalo iyo satri iyo dhowrsooni iyo cifo dadkaa horey la sinaayeen laakiin xifdigoodii ikhtilaad ku yimid daraaddeed xifdigoodni adkayn daraaddeed baanay raggaa u gaadhsiisnayn sheekh weli hadalkii wadaa wuxuu ihi fahum kuwani waa ragga dambuu inoo magacaabay wain kaanuu haba ahaadeen bimaa wasafnaa waxaan soo sifaynay oo min alcilmi cilmi ah inay tacaadi cilmi rag cilmi dalabkii lagu yaqaane weeye cilmi qaadasho cilmi ah iyo wasatri dhowrsooni ama asturnaan macru cinda ahlilcilmi dadka ahlucilmiga agtooda macruufiina kuwa lagu yaqaan haadeen bal haddaan ninkii dee laqba usii yar baahnaa aan dib laqbada ugu celiyo macruufiina waa kaanadan khabarkeedii bimaa wasafnaana waxay ku tacalluqaysaa macruufiin adaadan bay ku tacalluqaysaa oo haddaan bal aan yar kala horraysiye hadalku muxuu noqon weli mubtadiina khabarkiisii ma dhicin fahum wa in kaanuu haba ahaadeen macruufiina kuwa lagu yaqaano bima wasafna waxa aan soo sheegnay oo min alcilmi wasatri cinda ahlicilmi ahlucilmiga agtooda satriga iyo taha laguma yaqaanee fagayruhum waa mubtada labaad mubtadii horena weli waa socda iyaga kayrkood oo min aqraanihim dadka iyaga aqraantooda ahee intay iyaga laba dabaqo ahaayeen laakiin minman cindahum ah iyagu dadka iyaga agtooda uu ku sugan yahay maa dakarnaa waxaan soo sheegno maxay ah min alidqaani itqaan sugid riwaayadooda ay sugaan iyo walistiqaamati toosin fi riwaayati xagga xadiidka warintiisa ay kuma toosan yihiina kuwaas baa yafduluunahum ka mudnaanaya oo ka faadilsanaanaya fi lxaali xagga sifada iyo walmartabati oo markaa fagayruhum mubtadaha labaad khabarkiisna yafduruunahum baan ridnay jumladoodee dee khabar ka wada koobanna waxay markaa khabar u dhacaysaa kii hore fahumtii bay u dhacaysaa bal markaa muxuu noqon fakayrum iyagu wuxuu leeyahay dadkani waa dadkaa cilmi lagu yaqaano cadaaladna waa lagu yaqaanaa run baa lagu yaqaanaa laakiin xifdi adag ma laha ama ikhtilaad iyo waxyaalaha ku yimi marka arrintaa aan kubaha aan ku naqaane dadka iyaga aqraantooda ama dabaqadooda ee laakiin lagu yaqaano itqaan iyo xifdi lagu yaqaana waa waxaan uu axaadiistooda kuwa usii horraysiinaya kuwana u dambaysiinaye yafduluunahum way ka faadilsanaanayaan ama ka mudnaanayaan filxaali xagga sifada ay leeyihiin iyo walmartabati martabada lianna hada arrinkaas ama madkuurkaa waa maxay haadaana waa itqaankaa iyo istiqaamadu itqaankaa dee iyo istiqaama fi riwaaya ama itqaanka iyo xifdiga adagi cinda ahli lcilmi dadka ahlucilmiga agtooda darajatun rafiica waa darajo sareya khaslatun saniya iyo khaslo iyaduna saraysan saniyana waa rafiicawn oo dee itqaanku waa lagu markaa ruuxii xadiidkii waa xadiidta lagu kalsoonaanayo in sidiisii loo soo naqliya laguma kalsoonaanayo waa darajo sare sidaa daraaddeed dadkii itqaanka iyo lahaa dee kuwii kale way kaba horeeyaan welina waa inoo wadaa wuxuu uhi alaa tara miyaanad arkahayn waa sida dee dadkaasi iyagoo hadda cilmi iyo cadaalo iyo waxaas cilmi dalabkiina wadaagsaday cadaalana ay kulansado cid cadaalana ay markaa waxa weyan wada kulansaday haddana xifdiga inay ku kala tegsan yihiin tiim buu haddana inoo sii idooxinayaaye alaa taraa miyaad arkahayn annaka adugu idaa waasanta haddaad la baal dhigto weeye aada muqaaranayso macnaha waasanta waa qaabalta ama de waxa weeyaan xagga dhowna waa zaytana barhkood halkan waabay ku dabdiyeen waa qaarantan aada la baal dhigto haaulaa'i ahalaathata saddexdan aladiina kuwaasoo samaynahum aan magacawnay saddexan magacawnay waayo waaba kadib u soo celiyey cadaa'an wayaziida walaysan saddexdanaan magacawnay haddii aad baal dhigto ood la muqaaranayso ood dee iyagii isla eegtaba weeyo ood isqaabiliso cadaءa wayaziida walaythan bimansuur bni اlmuctamiri wa sulaymaan alacmashi wa ismaaciil bni abi khaalidin saddexdaas mansuur ibn lmuctamir saddexooduba kitaabkay inoogu sugayeen waa rag dee xufaada ay ma ahaayo tarjamadoodu waa inoo dambaysaa in yaroo dee bal hadal yar uman xagga hoose ka yar qaban doonaa mansuur ibn lmuctamir waayo taraajib kole uma cinaayoonaya iminka meelahani mansuur ibn lmuctamir iyo sulaymaan alacmash iyo ismaaciil ibn abi khaalid ismaaciil ibn abi khaalid haddaan eegno waa nin saxaabo ayuu la kulmay cabdillahi ibn abi wafa iyo camr ibn xurays iyo qolooyin marka waa nin taabiciya oo dee kollay dabaqadii markaa taabiciintii dambe kaba mida walow kuwa kaba sii yaryar yihiinba walow de haddana sulaymaan alacmashna anas ibnu malik buu ma arkay waana nin xaafida oo xufaadii waqtigiisii ka mid ahaa anas aragtidiisaasoo dee isaguna waa taabici buu yahay mansuur ibnu muctamirna waa nin raggan ama sulaymaan la dabaqa ah ismaaciilna kaba hor dhintay oo ilaa dhowr iyo toban sanadood buu ka hor dhintay laakiin culimadii dee cilmigan aad u taqaanay markay dabagaleen axad saxaabo ka midoo uu arkay ama uu la kulmay ama wax ka wariyay may saa daraaddeed nawowi wuxuu leeyahay wa ama mansuur ibn lmuctabir falaysa bitaabici la wuxuu leeyahy waxaa roonaydba inuu isaga ka dambaysiiya kuwa kale laakiin dee waana ka wada idqaan badan yahay haddii la eego cibaado iyo ta'aluhna raggan waa ka wada ka horeeyaaye bal wuxuu leeyahay taabici maaha waa suu yidhi xaafid nu xajar taqriibka oo kale wuxuu yidhaha un dabaqada acmash acmashna siqaaru taabiciin buu ka dhigay hadal buu leeyahay dahabi siyar aclaamna walaa tarjamadiisa kolle mujalladka shanaadba weeyaanoo wuxuu markuu dee ka soo abuulaa rixlo horta uu leeyahay oo uu ka baxay magaaladiisii bal taas kuufo ka baxay oo uu isagoo cilmi darabkii u baxay ma ogi buu leeyahay kama warhayo riwaayo axad saxaabada ka mida uu wax ka wariyeyna war un markaa maan herin oo ma ogi shakino kuma jiro buu leeyahay inuu kuufo joogay saxaabadii dadkii ka adhsanay cabdillahi bn abi awfa iyo camr bni xurayd isagoo nin weyno isagoo ninkani aan deeqaan qaangaada ama weyn ayay raggaasi joogeen dee kollayna waxaa daahir ahayd inuu arka ama uu laba kulmo laakiin culimadu waanay hayn uun oo bal matalan taas laakiin waxa weeyaan waa nin caabid oo kale dee markalan tarjamadiisa waa nin dee raggii cibaadada iyo cilmigaba wada lahaa iyo itqaanka waa kan sheekuba usoo qaatay markalaan yar eegi doonaaye waxaan uga jeedaa un halkan uu leeyahay taabici maaha iyo bal waxay arrintu tahay haddaba wuxuu leeyahy bal saddexaa iyo saddexaa haddaad waa isla waktiyo aad isbaal dhigto ood isu miisaanto maxaad isu baaldhigaysaa waazanta haulaai halaaa fii itqaani alxadiidi walistiqaamati fii xadiidka sugitaankiisa iyo walistiqaamati toosna fii fii riwaayati riwaayatiisa lagu toosnaanayo haddaad labadan oo ujeeddadu xadiidka balcadaa uu werinayo axaadiisii baad kutubta dabagashay iyo riwaayaadkiisood soo ururisay waxaad eegtay ama dee yaziid ama lays waxaad eegtayna axaadiida mansuur iyo sulaymaan iyo ismaaciil ay warinayaan iyo iyagana siday u wariyaan baad isu miisaantay maxaad arkaysaa wajadtahum waxaad helaysaa mubaayiniina lahum iyagoo ka durugsan qolada aan gaadhsiisnayno laa yudaanuunahum aan u dhowaanayno dee qoladan axaadiistoodii iskhilaafaad ku arkaysa waxyaala aanay xafidin baad arkaysaa khada iyo waxyaalo dhacaad arkaysaa kuwana waa axaadiis dabdisan sugan dadka kale mutqiniinta markay la warinayaan sidoodii ula wada warinaya marka waxaad arkaysaa inay mubaayiniina dee mufasiriina canhum ka soocan yihiinba ay u dhaxaysa bown iyo farqi oonay uba dhowaanahaynba laa shaka cinda ahli lcilmi bilxadiidi shakina kuma jiro cinda ahli lcilmi bilxadiidi dadka iyagu xadiidka aqoonta u leh fii dalika inaanay marka mansuur iyo sulaymaan iyo ismaaciil la eego lana eego cada iyo yaziid iyo layth inaanay sinayn ay kala fog yihiin tafaawut weynu u dhaxeeyo taa shaki kuma jiro xagga axaadiida sababtuna waxa weeye liladii kii daraaddeed kollay qolooyinkiina sharaxaysaana acmash buu leeyahy waa markii ugu horreeya laqab yimaado acmash waa laqab naanays waanay u baxdayba bal kol magaciisa sulaymaan dee acmash baa ka mashhuursan oo haddii imaka kolkol sanadka sulaymaan inoogu yimaado inaan la garan baa la arkaa laakiin marka acmash yimaado waa la garanayaa ninku yahay acmashna kolley waa de yar malaha ceeb ama in yaro ku sugnayd xagga indhihiisa iyo dee ilmahad iyo goor iyo qoyaan ay ilmuhu lahaan jireen adigu waa si qaral cayn iyadoo welibana ay waxyaala raacsan yihiin ee waxa ay tahay uu sheekhu halkan kuba dhigaya dee kolley waa qaacido uu sii horraysiinaya nawowi baa dhigabayaya isagoo kasoo naqlinaya culimadii ama asxaab alxadiid ha noqdeen ama fiqi ama kayrkoode raawiga naanaysta uu leeyahay ama sifada uu leeyahay ama nasabka uu leeyahay aanu jeclayn ee uu karhayo in lagu sheegaa way bannaan tahay haddii waxaa loo jeedaa uu yahay in la garto san oo kale haddii aan sulaymaan ibnu mihraan idhaahno dee nin riwaayaadka ruwaadda yaqaanun baa garan acmash laakiin dikrigiisaa badan aan looga jeedin in wax dee lagu ceebeeyo aan looga jeedin ay tahay bal ruuxii ha la garto taasi waa shay bannaan ee waxaana taa loo baneeyay xan ma noqonaysuu leeyahay waa xaajada iyo baahida jirta daraaddeed sidee inoo dambaysaba jarxiga ruwaaduba xaajada timi daraaddeed iyo baahida ay u banaan tahay oo acmash iyo caraj iyo axwal iyo acmaa iyo asamyo oo ah ruwaadda kuwada badan ayaaba dee kaba mid ah bal waa qaacido uu sii horraysiiyo dee mudan ah taas waa markaan tanqiis looga jeedin tacriif loogama jeedo ruuxa ee haddaan si kale lagu garanayn naanaysiisa aan xataa dee awaanu isagu iyagu jecleenba in loogu yeedho de ama wixii nasabkiisa ama wixii dee loogu yeedhaye aanu isagu jeclayn in lagu sheego iyadoon tanqiis looga jeedina tacriif looga jeedo taasi xan ma noqonaysa way bannaan tahay waa inta uu yidhi sheekhu marka wuxuuhi laa shaka cinda ahli lcilmi fi lxadiid maxaanay taasi waa kii daraadii oo istafaada faafay cindahum cinda ahli lxadiidi oo maxay ah min sixati xifdi mansuurin mintu waa bti bayaaniyad ahayd waxa faafay muxuu yahay waa min sixati xifdi mansuurin walacmashi wa ismaaciila mansuur iyo acmash iyo ismaaciil ibn abi khaalid xifdigooda aad iyo aada u sarreeya iyo itqaankooda badan ee dee culimada laguma yaqaano taan iyo wa itqaanihim itqaankooda xifdi iyo itqaanna itqaankaa sii xeel dheer xifdi waa qabasho un itqaanku waa oo la sugo aada loo sugo wa itqaanihim sugitaankooda lixadiidihim xadiidkooda ay sugeen ay aada u dabdiyeen iyo wa annahum culimmadu ama ahlulxadiidku lam yacrifuu inaanay garan oonay ogeyn mithla dalika arrinkaas oo maxay ahay madkuurkaasi xifdi iyo itqaan buu ahaa min cadaain wa yaziida walaythin cadaa iyo yaziid iyo layth laakiin taa kuma yaqaanaan axaadiis ay warinayeen way og yihiin dee axaadiista waxa la yidhaha way dabdiyeen iyo oo dadkii kale ay ku waafaqaan iyo waxay dadkii kale ku khilaafaan oo loo celiyo ama isagiiba lagu daciifiyaa axaadiistoodii leedahay laakiin raggana waa raggaa dee heerkaas sare gaadhay bal markaa umuurahaasaa keenaya in dee dabaqaadkaas iyo axaadiista bal maalan waxa weeyaan qaybinteeda dee asnaaftaa loo qaybiya umuurahaasaa keenaya wey wuxuuri sheekhu markaa raximah llahu tacaala wa fii mili majra haa'ulaa'i idaa waazanta bayna alaqraani kabni cawnin wa ayuba asakhtiyaaniyi maca waf bni abi jamiilata wa ashcatha alxumraaniya wahuma saaxib alxasan adigu arrinkii buu sii adkaynayaa uun inoo sii wadaa uu inoo sheegayaa un dee ruwaadan xadiidka wada warinaysa dadkan ahlu cilmiga ah dadkan dalabka lagu wada yaqaanay dadkan cadaala iyagu ay wada dee laga wada hele ku wada sifoobay xaggan xifdiga iyo itqaanka in tafaawut weyne uu dhexeeyay ku kala tegsayin taasna ay keentay axaadiistoodii inay kala tagsanaato barhkood xadiidkoodii saxiix noqdo kuwa martaba ku xita uu noqdo kuwa xadiidkoodii iyagoo cadaalo iyo salax lagu yaqaanay haddana xadiidkoodii la daciifiyo dee markaa amhilu inoo soo sheegay markaas waana si axaadiisa dee uu u qeybinayo waa xaggii ruwaadday kaba dhalatay wa fii mili majra haaulaai ay wayajri hada tafaawutu bal aan iskaba in waxaan ku tacallujina aan iska soo qadarano wayajri waa dareerayaayoo soconayaayoo xasilaya hada tafaawutu kala tagsanidaas kala tagsanida amakaasi fii mili majra haaulaai dadkaa aynu soo sheegnay waa makaankooda dee imika jara yajri oo majran aan idhaahno ajra yujrina mujran baaba la odhan xagga macnaha dee mama sii kala dheeraanayaan waa iyaga meeshooda iyo dariiqooda iyo saa ay makaan saa ay kuba dareereen ama ay arintooda aan kuba sheegnay waxa iyaga ee tafaawudka iyaguna kulaba mid ah idaa waasanta bayna alaqraani marka dadkii kale isku dabaqad ahaa aqraanta aada isbaalligteed axaadiisooda isu eegto iyagana tafaawudkaasi intanun maaha tafaawudkaasi waa jiraya oo dadka iyagu aqraanta isku dabaqada ah wax wada wariyey wax wadaagsaday markaad axaadiisooda aada isu eegto isu miisaanto aad isbaaldhigto tafaawudkaasaa kuu soo baxaya maxaaba kaba mida kuwaas kabni cawnin sa ibnu cawn iyo ayub sakhtiyaani oo kale oo maca cawf ibni abi jamiilata oo ashcah alxumraaniyi ahaaday cawf ama xaal ay yihiin dee cawf iyo iyo ashcah alxumraani macooda ay yihiin wuxuu doonayaa sheekhu raximah llahu tacaala suu markii horeba isuu keen muqaaraneeyey cadaa iyo yaziid iyo layth iyo oo dhinaca iyo mansuur iyo sulaymaan iyo ismaaciil ibnu abi khaalid oo dhinaca inuu haddana kuwo kaloo iyaguna wax wadaagsaday cilmi dalabkii iyo riwaayo wadaagsaday iskuna wakti ahaa bal sheekhya wadaagsadoo isku sheekhya ahaa haddana tafaawudkan weyne xagga xifdiga itqaanka u dhaxeeyo inuu inoo sheego amtilo kale ina siiyo inoo muqaaraneeyo oo markaa muxuu soo qaatay ibnu cawn ibnu cawn waa imaam shahiir oo kolley kitaabka inoogu iman doona dadkii cilmi iyo camalba lahaa ah cabdullaahi cawn ibnu cawn ibnu ardabaan kolley siqaara taabiciin waa siqaara saxaaba waaba soo gaadhay ee laakiin dee cid saasa uu la kulmay ma jirto oo waa dabaqada adigu atbaacu taabiciintii uun ayubu sakhtiyaanna waa imaam kaleo isaga qariinkiisa ah oo dee cilmi iyo camal bay labadoodaba ilaahay subxaana wa tacaala wada siiyey cilmina way lahaayeen badan itqaankan uu sheekhu sheegayay lahaayeen waana dadkii cibaado iyo camal badanna ilaahay iyo warac iyo xalaal mirad iyo taqwo ilaahay siiyey oo ayuub ibnu abi tamiima ayaa la yidhaha sakhtiyaanidana waa waxay idhaahaanba waa dee nisbatun ila saktiyaan oo sakhtiyaanna waa adigu hargaha ama bal waxa weeyaan hargaha idaha iyo baaba sakhtiyaan lagu magacaabayay macnuu waxa weeya xerfuu lahaayo harguhu iibin jiray basre kuba iibin jirayoo saasa ayubu sakhtiyaani loo yidhi haddaba wuxuu leeyahay ibnu cawn iyo ayubu sakhtiyaani oo maxaan baal dhigaynaa cawf ibnu abi jamiile iyo ashcat alxumraani cawf ibnu abi jamiilena waa nin cawf lacraabi la yidhaha isna kitaabka ragga inooguma sugan ashcas alxumraanina ma saddex ashcasiyaba an ka wariya anas maya waxaan ujeedaa xasan albasri wax ka wariya waa nin ashcas ibnu cabdilmalik la yidhaho nin hiqa a weeye adigu ujeedadu cawfna waa hiqa uun sida raggii horeba ma aha ashcasna waa nin hiqa ah ee laakiin xagga way kala tegsan yihiin ibnu cawn iyo marka loo eego ayuub marka loo eego dee way ka martabadooda ma gaadhsiisna oo wuxuu uhi wahuma saaxib alxasani wabni siriin labadan dambe cawf iyo ba saaxib alxasani wa bni siriina labadii imaamee xasan albasri iyo ibnu siriin ayay labadoodii saaxiibiyiin macnaa xertoodii bay ka mid yihiin dadkii la kulmay wax ka warinayay kaba mid yihiin kamaa ana bna cawnin se ina cawn iyo wa ayuuba saaxibahumaa labaduba ay iyaguna u yihiin saaxib alxasani wa bni siriin xertii xasan iyo ibnu siriin ba raggii la kulmay cilmi ka qaatay camal la ka qaatay hadyi ka qaatiya suluug say yihiinba labadooduba oo ujeeddadu afartan in markaan eegno waa isla dabaqo waa aqraan isku xer bay ahaayeen oo afartoodaba dee ibnu markaa xasanulbasri iyo maxamed ibnu siriin bay la wada kulmeen waxna ka qaateen cadaala way kulan markaa way ka wada oo dhammaanba way ku wada sifoobeen cilmi dalabkii way ku sifoobeen bal markaasin laakiin maxaa jira ilaa ana albawna farqiga baynahumaa labadan waxa weeyaan markaa ashcatث iyo cawf iyo wa bayna haadayni labadan dambe ee ibnu cawn iyo ayuub farqiga u dhexeeya baciidun waa durugsan yahay oo farqiga iyaga u dhexeeya xagga marka maxay ah farqiga fii kamaali اlfadli wa sixati naqli naqligan dee sixadii dabdiga axaadiista fadliga kamaalkiisa farqiga u dhexeeya iyagoo hadda umuuraha ku kulmay ayay kala sarreeyaan oo farqi weyn baa u dhexeeya buu leeyahay halkaa wain kaana haba ahaada cawfun cawf iyo waashcathu hayra madfuucayni kuwa laga riixayo oo loo diidayo yaanay noqonba can sidqin wa amaanatin cinda ahlicilmi sidqi inay dad run sheegayihiin dad ammaana u sugnaatay ay yihiin xadiiskoodana lama aqbalo taas yaan lagaba riixinba e laakiin marka labadaa mine kale la baaldhigo loo eego tafawut weyn baa soo baxaya farqi weyn baa udhaxaynayo walakin alxaala xaalkuma ama waxaan soo sifaynay weeyo min almanzilati manzila itqaanka iyo dabdiga kaba imanaysa cinda ahlilcilm dadka ahlucilmiga agtooda calaa kulli xaalin wuxuu sheekhu inoo sheegayaa un dadkan iyagoo magacii cadaala ay kulansatay haddana xifdigii iyo itqaankii waa lagu kala sarreeyaa sheekhuna tuu yeelaya waxa weeye dadka xifdiga iyo itqaankaa lahaa axaadiistooda ikhtilaafkaa shadiidka iyo takhliidkaa faashashkaan u dhicin inuu kitaabkan asal ay u tahay axaadiista uu ku warinayo u horraysiinayo markuu kuwaa horraysiiya baabkii kuwa inoo horraysiiyo hadduu uga baahdo kuwan kale een martabadooda gaadhsiisnayn khaasatan qolooyinka hore dee mutaabacaadkiiyo shaahidkuna ay wax kaga wariyaan wuxugaba baahdo tafarud kuwa hore axaadiistooda ku sugan amaha kuba suurinayo ama dee waxa weeyaan oo duruqdii xadiidkaasa kuba badinaya ama wax kale adigu taabic iyo inuu iyagana sheegayo <coughs> marka axaadiistoodii ma badsanayo kuwa hore ayuu axaadiistooda horta warinayaa buuri <coughs> markaa sheekhu wuxuu uhi raximah llahu tacaala wainamaa masalna waxaan u misaalinay ha haa ulaayo kuwa fi tasmiyata xagga magacowga waxaan magacyadan u sheegay ee raggaa dee iyagoo aqraan ahaa laakiin kala tagsan aan markaas dee misaal ahaan aan ugu soo qaatay liyakuuna si uu noqdo tamhiiluhum waa iyaga tamhiilkoodaas ee iyagii aan misaal ahaan u soo qaadanay simatan calaamo uu noqdo yastur uu fulayo oo can fahmiha fahamkeeda oo imanka sadara can ilmaa ama can ilbilaad ama can ilxaj ruuxu markuu xaajadiisii ka dhamaystay uu kaba tagu ka laabo taas baa sadara ama yastur lama yidhaha sida biyihii oo kale dee marka la cabee laga fulo oo kale beled haddaad timood kaba tagto xajkii oo la dhammaystay marka macnuhuna waxa weeyaanun waa marka dee masaa-ishan iyo waxyaalahaas uu si fiican uu dabdiyo ama arrintan uu sheegayo ruuxu uu fahmo xaajadiisa xalkaa kaba qaato wuxuu wax ku gorto uu hadhow mihaal intay u noqoto dadkii kale kuwan shabahayeyna uu sidaa ku kala soocan karo ku kala ogaan kara maraatibtooda taas baan mithaalkan ugu soo qaatay bu uhi yasiru can fahmiha man ruuxii kabiya uu qarsoonaaday calayhi korkiisa uu ka qarsoonaaday dariiqu ahlilcilmi dadka ahlucilmigaa dariiqoodii maxay ahaa fii tartiibi ahlihi dariiqii ahlucilmiga ahaa alkaa'ini fii tartiibi ahlihi waa ehlkan damiirka ahlihi ku jira cilmigu u laami fiihka ku jiraano cilmigiunbuu u laami dadka ehelkiisa cilmiga tartiibintooda la kala tartiibiye la kala horraysiiyo filcilmi cilmiga lagu kala horraysiiyo maraatibtiisa taas si uu u garto oo macnaha waxaa markan umuurahan iyo mithaalkan aan u sheegay ruuxii aan garanahay inay ka qarsoonay dadka ahlucilmigu siday wax u kala horraysiiyaan inay kolkol baa in badan loogu baahdaa marka tarjiix noqoto riwaayaadka hadday iskhilaafaan san baa loo kala horraysiyaa oo dadka riwaayadoodii kuwa xifdiga itqaanka baa la horraysiyaa la qaataayo kuwa riwaayadoodii baa markaa la celiyaa haddii meeshii iskhilaaf yimaado awjuudii tarjiixay kaba mid tahay haddaba ruuxii umuurahaas ay kaba qarsoonaayeen si uu u garto bal dadka ehlu cilmiga ahaa waddada ay iyo iyo dee dariiq iyo wasaaisha ay ku tartiibiyaan ehlu cilmiga ay ku kala horraysiiyaan markay noqoto xaggan cilmiga iyo jaanibka ayaa waxay ku tacalluqsanaya riwaayaadkii oo markaa taa maxaa kaba dhalan falaa yuqasaru markaa aan laga gaabin weeye birajuli ninkii alcaali alcaali lqadri qadarkiisu sarreeyey can darajatihi oo ninkii dee itqaan iyo xifdi iyo dee lahaaba ee manzilo sare aqooneed lahaa darajadiisii sare aan laga hoosaysin loo garto darajadaa sare uu leeyahay walaa yurfacu aan la kor yeelin mutadicu lqadri qadarkiisu kii uu hooseeyey fi lcilmi cilmiga uu ku hooseeyeyna fowqa mansilati dadka in la ilaaliyo xuquuqdoodii bay tani kaba mid tahay maraatibta cilmigii iyo dee balbal qaadashadiisii iyo dee ku dhaqankiisiina qayb bay kaba mid noqon waxaan arrintaa u leeyahay oo kuwaasna u muqaaraneeyeyba si dee bal ahlucilmigu cilmigu siay ehelkiisa u tartiibiyaan ay u kala horraysiiyaan loo ogaado taas loo garto oo ay markaa aanay dhicin ruux mansiladiisu ay sarraysay in mansiladiisii meel ka hoosaysa la gaadhsiiyo laga hoosaysiiyo ruuxaan mansiladiisu aanay sarrayna aan darajadiisii laga sarraysiin oo sare loogaba qaadin oo wayucdaa la siiyo kullu dii xaqin mid kastoo xaq leh fiihi fi lcilmi xaqahu xaqiisii la siiyo oo wayunazalu la dejiyo mansilatahu mansiladiisii iyo martabadiisii taa la dejiyo waqad dukira waa la sheegay an caaishata radia allahu canha caaisho waxaa laga soo naqliyey annahaa qaalat inay tidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuuna amray an nunazila annaasa dadkan inaan dejinno manaasilahum maraatibta ay leeyihiin kollay habeenadii dhoweyd aynu kusii jirnay hordhacyadii ama madkhalkii kitaabka waxaan sheegnay kitaabka in axaadiidu mucallaqa sanadkooda aanu dhammayn oo koobani ay kuba sugan yihiin bal taa dhowr iyo toban bay gaadhsiiyaane laakiin barhkood dee waaban ka saari karnaa mucallaqii oo waxa weeyaan waa waxaan mucallaqba ahayn intii aan idhi mucallaq bay haydna dee waaba xadiid keliya oo tayamum ku sugan baanu sheekhu meel kale kitaabkiisa ka mida ku xidhiidhin walow aymo kale ay xidhiidhisay ee inta kale oo malaa shan iyo meelo kale oo kitaabka ka mid midunbuu kuba xidhiidhiyey baan idhi laakiin horena waxaan usoo sheegnay muqadimada iyo kitaabku inay kala duwan yihiin dee shardiga kitaabku leeyahayna muqadimadu aanay lahayn baan habeenadaa soo sheegnay saa daraaddeed culimmadu markay mucalaqaadka sheekha tirinayeen kitaabka ku sugan kitaabka dhexdiisay tiriyeene muqaddimada mucalaqaadkeedii bal iyo taas axaadiisii xataa ay naqdinayeen kumay soo darin sababtu waa iyagoo dee muqadimaduna shardi leedahay ama shardiga kitaabka aanay lahayn bal markaa xadiidkan muslim isagoo mucallaq uu inoo sheego oo ujeeddadu mucallaqnimada waxa weeye muu sheegin sheekhiisi axaadiis aan ku arki doono muu sheegin isagoo sheekhiisii ka bilaabaya ilaa caaishaba halkaa ka gaadhsiinaya waa kan welibana siiqatu tamriid waxa la yidhaaho oo ah ujeeddadu siiqatu jasmi waa hadduu yidhaha caaisha waxay tidhi siiqatu jasmi bay ahaan lahayd siiqata tamriid buu kusoo naqliya sidaasaa laga wariyey caaisha buu yidhi si waxaan la hubin marka hadalkiisan kuma sugna isaga xukum uu xukumayo hadalkan ama xadiidkani caaisha inuu ka sugan yahay laakiin arrinka jira waxa weeye wuxuu soo arooriyey ixtijaaj dariiqii ususha si loo soo aroorin jiro u soo arooriyey waa xujaysanaya arrintiibuu u daliishaday oo taasna waaba isagoo xoogaynaye bal kitaabka way ku sugan sugantahe laakiin qolooyin kale xadiidka soo saaray oo abu da-uud baa kaba mid ah kitaabkiisa ibnu khuseyme iyo kayrkiina way yidhaa way soo saareenba iyagoo sanadkiina dhameeyey soo saareen bal xadiidka sabab bay la soo naqliyaan qolooyinka kale isagu intan inka badan kuba wariyey oo sababtaasna waxay tahay caaisha ina waxa soo maray ruux markaa dee saa'il ahaayo wax weydiisanayo dee adugu cuntadii ay haysay kasra dee ama sida laftiga ah xadiidka kuwim malaa khubsigoodii iyo ceeshashkoodii gobol kaba mida ayuunbay siisay waa de dawarsanayay intiibay siiso may fadhiisin waa loo fidiyey uun ruux kaloo dee hay-ayo waxyaalo u saaxiibaa soo marayoo way fadhiisisay fadhigii bay cuntadii ku siisay markaasay xadiidkan ay tidhi dee kanna waa intii u laa'iq ahayd intaa weeye kanna marka la eegahay ahaantana u laa'iqoo ay tidhiba dee umirna an nunazila annaasa manaasilahum ama amarna rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam marka abi daawud oo kale kolley nawina riyaadka ayuu meelo dee kolley dhexe haddii taqsiimka ibnu callaan aan eegno juska labaad bay ahaydba ayuu ku soo arooriyaa waana hadalka soo naqliyaa abu da abu da baa wuxuu yidhahaa nin maymuun ibn abi shabiib la yidhaha xadiidka caaisha ka warinayo hadal buu raaciyaa maymuunun lam yudrika caaishata maymuun waa ninka xadiidka caaisho ka warinaya muu soo gaadhin ama ma haleelinoo macnaha sanadka inqidaac baa kuba sugan wala ibnu salaxi ay leeyihin marka la eego muslim siduu kuba socdo in lagu kaaftoomayo mucaasaro wuu soo gaadhayo dee waa lagu kaaftoomi karaa kol haddaan tadliisanayn calaa kulli xaalin qolooyinka loo wariyaa jira qolooyinka kitaabka kaba hadlay waa ama xadiidka kaba hadlay kamida sakhawi kitaabkiisana almaqasid alxasana markuu duruqdiisa soo sheego isagoo weliba sheeganaya inuu ku bastiyey tarjamada sheekhiisa uu dejiyay xaafid ibnu xajar buu sheegaya tarjamu leeyahy kitaab dhan oo uu isaga un kaga hadlaa jira <laughs> uu dejiyey kitaabkuna dee dabcadan aada u fiican waaba saddex mujalad bay ku maducaysan tahay waa saddex mujaladu sheekhiisun kagaba hadlayo aljawaahir wadurar baa la yidhaha awaaishiisaan kuba si yidhaha laakiin iga durugsanaa waan filaya ama waqtigumaan hayno inaan bal hadaladiisii halkaas waayo waan hayaa kitaabka calaa kulli xaal wuxuu marka dambe kusoo ururiyaa wabiljumlati falxadiidu xasan waa si isagu uu taxsiiniya xaakimna waa saxiix yeelaa waa hadalkiisa maqaasid kuba sugan markan dee duruqdiisa kale iyo riwaayaadkiisii kalena uu wado halkaasna uu ishaaray inuu ku bastiyo kalaamkii ayaa wuxuu idhahaa un xadiisku kolley waa xadiis xasana waa taxsiiniya xaakimna waaba tasxiixiya bal markaa maxay tahay rasuulka ilahi baa taana amray markaa taasi maxay keenaysaa buu leeyahay dee inay dadkii culimada ahaa in maraatibtoodii cilmi la ilaaliyo xifdigoodii oo dee midba midkii dee jaanibka uu kaga mud